ninkii habeen habeenkii dambe de bisha ramadaan reerka ka fogowgu islahaaye habeenkii dambe baa talo farihiisa ka baxday nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ilaahayow ilaa ramadaan dhammaada dihaar muaqada baan galoo wakti go-an leh talada farahayga way ka baxday maxaa kugu xambaaray buu yidhi wax arintaa kugu kalifay wuxuu yihi xilli dayaxay iftiin habeen tahay baan dayaxay iftiinkeedu iftiinkii dayaxa baan lugaheeda cadcadaankeeda arkayo anigiiba meelaan joogaan garan waayo waa ismadax maray saas darteed nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu ku yidhi inuu kafaaro bixiyuu amray riwaayadka qaarkood wuxuu leeyahay fa amaranii an actazilahaa xataa ukafir inaan iska daayo buu nabigu amray maxalushaahidku waxaa weeye qisadaasoo xadiidku uu saxiix yahay riwaayaad iyo duruq kalena uu leeyahay nabiga wuxuu aqbalay in ninkani yidhi daahartu min imra'atii xataa yansalika ramadaan waa dihaar mucaqad oo waqti go-aan la qabtay intaa waktigaa ah unbuu ku ekaanayaa kadibna xarigaa furanoo saa rabtaan yeelaysaa riwaayadka qaarkood waxay ku dareen qisadan salamata bni sakrin radi allahu canhu a maxaa kugu kalifay in la yihi inaad bisha ramadaan aada dihaar gasho tii hore waxay ahayd dihaarka inaad jabisa maxaa kugu kalifoo nabigaa weydiiyey sidaas riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin in la weydiiyey sheegayaan maxaa sababta kuu kaliftay dihaar muaqadaho bisha ramadaana waxaan rabay buu yidhi inaan reerkayga ishalmaansiiyo qofba meel baa ilaahay u furaaye wuxuu yidhi waxaan ka baqayey haddii aanan reerka ka fogaanin inta habeenkii aan bilaaba tan iyo maalintii inaan iskala reebi waayo oo anoon dhammaysanin waagu ii beryo baan ka baqayey buu yidhi soomaalidu waxay yidhaahdaan listin buu dhashay mataqaanaa damaydaan kitaabdoyi jirine meelaha laga kitaabdayo bay listintu ku qoran tahay soomaalidu magacyo badan bay la baxdaayo qadiyadii xidigaha taiir dunida ku leh oo baqaayaadkii diintii saabiada ee cibaadatulkawaakibka ahaa ka dambeeyey kutubtii falaga abumacshari alfalaki ee muqadimada horudhaca dayrabiga intaan la gaadhin la akhrisan jirayna kitaabadana laga baalrogi jirayna waa ku taallaa warkii meel xun kala degay weeye fakhrudiin araasi markuu qoray kitaabkiisa asir maktuum fii mukhaaabati asaxarati wanujuum ilaa shekh islaam temiya yihi mutakalimiinta waxaa ka mida ah, man yualifu fii diini اlmushrikiin kama facala araaziyu fi siri اmaktuum siri maktuum naxurkiisu waxaa weeye aflaaq toddoba oo nujuumti iyo xidigaha ay ka mid yihiin baa jiro ilaahay uunka markuu abuuray iyaga maamulka iyo xilka uu ku wareejiyey warka nuxurkiisa gebagabadu intaa weeye wixii ka dambeeyana iyadaa tasarufka iyo awooda maamulka iskale soomaalidu haddaba urur waa taqaanaan dadka loo bixiya sooma xidigaha waxay yidhaahdaan waxaa ka mida xidig urur la yidhaahdo ururku koox badan weeye waxay leeyihiin way tafaa-ulaano habeenku dayaxa la fadhiya ilma wiilka dhashaaye dadbada-aan buu dhalaayo wuu tarmaayo urur baa loo bixiyaa xidiguu la fadhiya wadaadunbaa macalin ugu ah waxaa soo maha qolana waxay yidhaahdaan cadaad xayd ma taqaanaan xidig yaroo guduudan oo ay afar saddex afar xaba ag joogaan weeye xaynla way xayn yaroo adhigu haysta ay waxay kuleeyihiin habeenkuu la fadhiya ilmihii dhashaay weligii faqiir buu ahaanoo intaa yartaa xeriis dhaaf maya faqrigii iyo tarankii labadaa xidigood baa la siiyey suxul iyo mariikhna waa taqaanaana waxay kuleeyihiin soomaalidu haddii bishu ay dhalato iyadoo suxul iyo mariikh la fadhida sanadkaa abaar buu noqdaa bay yidhaahdeen lagu kala cararay mid godan la yidhaahdaa jirtoo saddex xidigood oo labana siman yihiin midna yar godan tahay baa jiroo hadday bishu bilato iyadoo godan la fadhida meel godan waa laga cararaa sanadkaa waa biyo badan yahay bay yidhahdaa haddaba xarshaydku waxaa weeye waa listin listin waa saddex xidigoodoo yaroo dhardhaaradii dheriga lagu karinayay aada moodo wiiliya gabadhba waxay yidhaahdeen qofkii habeenkuu la fadhiya dhashaayey shahwadiisaa zaaid noqoto xarig iyo xakama ma yeelato markii qofkaa la sheegaya marka waxay ku leeyihiin listin buu dhashay tolamasalamatalmasakriniyay u jeedeen calaa kulli xaal ninkan wuxuu yidhi haddaan fiidkii bilaabo intan iyo waaberiga aan isqaban waayo oo maalintiiba ayla gasho baan ka baqayo albaabkaaba iska xir baan islahaa buuyii marka iska xirtiiba haddana ku fakatay lafteedii dambe calaa kulli xaal masalada ugu dambeysa baabu dihaar dihaaru lmar'ati wey haweentii haddii ay tiraahdo iyadu ninkeedii ay ku tiraahdo aabbahay oo kale ad iga tahay anta calaya ka dahri abi ama anta calaya ka dahri ummii hadday tiraahdo dihaar ma noqonaysaa asaxiixu laa waxba ka dhalan maayo culamada qaar baa waxay yidhaahdeen tan waa madaahibta aimadu siday suracsan yihin masalada waxay ku saleeyeen waxay yidhahdeen sidiisaba dihaarku wuxuu ahaan jiray qeyb ka mida qaybihii furqada iyo kala taga furqada anwaacdeeda kala duwanna rag ninka ninkaa gacani ugu jirtaa ee dumarkama timaado midda labaad waxay yidhaahdeen haweentu inay xalaal tahay xaraantinimaynteeda inta qaacidada sharciga aanu aragnay xagga raggay ka timaadaa ee kuma hayna qaacidada sharciga taxriim ka imanaya tasaruf haweentu ay samaysay iyo erey iyadu ay ku dhawaaqday allaahuma dawey gaalowday iyo diin baa laga baxay gaal wey culamada qaar waxaa laga soo guriyaa sida xasan albasri iyo shihaabudiin izuhri iyo ibraahim inakhaci iyo abu camrin alawsaaci ninkii la dhihi jiray iyo kaaa waa yemiin bay ka dhigan tahay dhaaro kafaaratu yemiin bay iska bixin bay iyagu yihaahdeen laakiin la ygala xog badan faslun faslka ka dambeeya waa faslu licaani ninka iyo haweentiisii oo lacnad iyo dhaar isaga wareega weeye masaladan waa masalo suuratu nuur awalkeeda lagu sheegay waana masalo la xiriirta baabulqadfi xadulqadaf qofka markii qof caayo oo ninkii iyo haweentii ninku haddii uu ku yidhaahdo waad sinaysatay waad gogol dhaaftay arrinkaasi baa xalka sharcigu u dejiyey wuxuu yahay inay laba dariiq furan tahay ninkii haddii uu arrintaas sameeyo inuu markhaati keeno iyo haddaanu haynin inuu baabulicaan ku xuja baxo waidaa faslun ay fi licaani weeye waidaa rama arajulu ninku haddii uu ku gano ku tuuro zawjatahu xaaskiisii bizinaa zina haddii uu ku tuuro way zinaysatay uu yidhaahdo fa calayhi waxaa waajib ku ah xaddu lqadfi xadulqadaf baa waajib ku ah ilaa an yuqiima albayinata markhaati inuu soo taago aw yulaacina ama licaan uu gala maahane labadaasuu kaga bixi karaa haddaba qofku haddii uu qof zino ku sheego guud ahaan taxadulqadaf baa ka waajiba haddii aanu markhaati haynin asalkaasi waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهاadة أبدا وأuلaaئika هم الفاasiقوuن إلى akhirka aيadda kuwa dadka dumarka ee dhowrsoon ku sheegaya inay zinaysteen oon afar markhaatina keenin beenaalayaal bay sharcan xukuman yihiin xadulqadab sideetan jeedal iyo shaabuugna waa lagu dhufanayaa warkii hadduu afar markhaati keeni waayo taasi waa qaacido guudo laba xaas qabaah iyo in kalaba u taalla labada isqaba haddaan hoos ugu soo daadegnana xaalad gaara ka dhaxayso laba dhinac ka qayb ka kooban marka koobaadi ninku reerkiisa waa meesha ceebta ugu badan ka soo gaarto inuu xumaan iska allifo inuu sidiisaba ardaal macnolaawa yahay maahane arrin badan oo dhacda maaha arrintaasi si fudud kuma dhacdo markii dad caqlili iyo akhyaar la yahay inuu gogoshiisii iyo reerkiisii u quura wax xumaataa arrin aada u dhacda maaha arrinta labaadi labadii bannaanka ninkii wax ku arkay de wuba iska tegi karaayo waxba weel iskuma wadaagaane haddiiba reerkii lasoo dhexgalo kalsoonidii baa lumi haddii gogashii laga aamin baxana reerkaasi jiritaan fiican ma jiri karo haddii sida hadda la marayo akhlaaqduna aanay lumin damiirkii iyo qiiraduna aanay dhimanin sida qolyihii doofaarka cunay damiirku uga dhintay ninka doofaarka cuna waxay yidhaahdaan qiiro ma laha hadalkaa inta ninka ugu horeeyeen arkay isaga oo yidhi waa ibnu khalduun fii muqadimatihi markuu masaa'ilka ka hadlaybuu wuxuu yidhi dhowr qoluu sheegay ma wada xasuustee qolo wuxuu yidhi turkiga oo kaleeta fardahay cunaan saa darteed dad bahallo oo wax walba jiiroo cagta mariyay noqdeen faranjiguna waxay cunaan buu ihi doofaarka fa asaabathum diyaaa dayuusni qabsatay buu yihioo dayuuska ama dayuus midaa tiraahdaba waa ninka dadkiisii iyo gurigiisii iyo qaraabadiisii iyo raximkiisa faaxishaday samaynayaan aan wax dhiba u arkin carabtii waagii hore waa kii nabigu wiilkii iyo rasuulka ilaahi waan islaami laakiin bahasha zinada ama dayn karee taawn fasax buu yihi nabigu wuxuu ku daweeyey atardaahu liummika hoyada raalli muuga tahay markaasuu yihi maya walaashaana maya de waxaan oo dhan waa un dad walaalahoodii hooyooyinkoodii iyo gabdhahoodii weyuu yidhi nimankan hadda diyaasadu ay eber ka dhigtay su-aashaasi kama shaqayso haddii la tiraahdo zinada markuu ka hadlayaa atardaahu liummika hoyada inay zinaysato ma raalli baad ka tahay maxaa dhiba uu ku garbaha intuu ku dhaqaajiyo marka daxaawaya damiirkii iyo qiiradii baa ka dhimatayo dadkani wax mucanada maaha dadkani damiir iyo qiiri iyo qiyam ahaan wax jira maaha kan inhum ilaa kalancaami bal hum adallu baanu ku soo aragnayoo runtii oo socotaa marka ninkii qiir uu leeyahay qoyskiisii iyo gurigiisii ma dhici karto in lala yeesho oo lala soo arooro oo meesha luga badan yimaadaan arrintaasi arrinuu xamili kara maaha arintaa hadduuba iska fur lahayd adoonka kashifiron fagaare keenin arintaasi waxay keeni kartaa meel rag badani yimid biri ilmaa caloolgeli kara ilmihii oo uusan dhalin inuu soo raaca kayaabkeedna inuu xal u hesho wey baabulicaan baa loo helay marka baabulicaan baa markaa masaladeedu timid markaan saa idin leeyahay diyaasadu hadday hadday mujtamaca ay kala dhexlaan wax dhib badan wey mujtamacaadka muslimiinta ah een muddo cumriga kamida ah, qaybo kamida ah la noolaaday baa nin macalin iha wuxuu igu yidhi mujtamac aan ka dhalanay buu yidhi markuusaa noo sheegaya arday galaas fadhidaana ardaydana cidda uu macalinku ka dhashay uu ka hadlayey ilaa labaatan arday oo ah baa fadhida wuxuu yidhi annaga ceebtayadu dayaata wey raggaa xaasaska leh nimaan xaaska lala lahayn ninka la lehna aan aqoonin ma jira wey hadiyad buu keena guriga isagoo joogu yimaadaa markaasa yar buuqeen raggiio wuxuu yidhi intiina car waa ninkeen dhaha aabbihii ninkii hooyadii lalahaa ma yaqaano shib bay yidhahdeen marka runtaana mowqifka mowqif aad iga naxiyey buu ahaa laakiin waxba magacaabi maayo hadda wax kale noqotaan ka yaabi lakiin waa mujtamacaadka muslimiinta ah kuwa kamidaho maanta haddii la raadiyo laga yaaba inay meel aad degan tahayba ayna kaa dheerayn inasuwaasina ma rabo marka ninkii waxaa laga rabaa xadulqadaf baa ku waajibi fajliduuhum amaaniina jaldatan baa ku waajibi ilaa an yuqiima albayinata inuu keeno markhaati guud ahaanna waa la sheegay gaar ahaanna aayaatu licaan intaanay soo degin ninkii u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam duqii waayeelkii hilaal ibni umaye ahaa ee rasuulka ilaahay ou nin shariik ibni saxmaa la yidhaahdo samxaa la yidhaahdaa baan xaaskayga ugu tegey oo markii aan soo galay baa la kala booday yidhi nabigu wuxuu yihi albayinatu aw xaddun fii dahrika ama markhaati baad keeni ama waa lagu garaacayo amaaniina jaldatan baa kugu dhici kadib bay aayaadkani soo degeen aw yulaacinana wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati billaahi inahu lamin asaadiqiinay tegi kuwa xaaskooda zinada ku sheega markhaatina aan haysanin waxaa booskii markhaatigaiyo u gelayaa inuu afar jeer ku dhaartay ilaahay in uu run sheegayo marka labaadna ana lacnat allaahi calayhi wuxuu leeya lacnad ilaahay dushiisa inay ku dhacdo ilaahay weydiisanayaa haddii ay beentii tahay saa darteed buu wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu odhanayaa cinda alxaakimi qaadiga agtiisa fi ljaamici masaajid jaamica wuxuu ka dhexdhihi cala mimbari mimbarka la saarayo lafdigaa mimbar in la saarayo intaan garanaya daliil aada sariix oo asaxay ma laha fii jamaacatin dad badan oo min annaasi ka mid ah ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa inanii anigu la min asaadiqiina kuwa runta sheega inaan ka mid ayo runtay tahay fii maa ramaytu bihi waxaan ku tuuray islaanteen ku sheegay zawjatii xaaskaygii fulaanata hebla ahayd oo mina zina zina ku dhacday gogol dhaaftay ah wa anna haada alwalada haddii ilmo jiro oo ilmahana uu diidan yahay oo anigu ma dhalin uu leeyahay wuxuu ku dari wa anna haada alwalada ilmahan min azina zinuu ku dhashay walaysa minii anigu maana dhalin arbaca maraatin afar jeer buu hadalka ku celin oo intuu soo bilaabo uu dhammayn wayaquulu wuxuu leeyahay في lmarati alkhaamisati marka shanaad bacda an yacidahu lxaakimu xaakimku markuu wacdiyey kadib wa calaya ereyga waa laga fiicnaa bay yidhaahdaan wa calayhi lacnatullaahi dushiisa inay lacnadi ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadibiina dheh in kunta adiga maxaa isaga dhigi meelaha mawaatinta khatarka ah damiirka adiga laysuma tiiriya waa laysya garamariyaa bay yidhahdeen walidaalika qur-aanku saasuu sheegay waalkhaamisatu ana lacnat allaahi calayhi isaga dushiisa lacnadii inay ahaato in kaana min ilkaadibiin udhih adigu markaad akhriyayso dhib ma laha dhinac marka la ego waa ka yidhahdaan xikaayatu lkufri laysat kufran gaalnimo haddaad soo guuriso ninbaa sidaa yiri aad tidhaahdo ama aada tidaahdo saa ninku hadduu yidhaahdo adiga xukunkii qaadan maysid adigu xukunkii qaadan maysid saa darteed ninku wuxuu leeyahay inay lacnad ilaahay dushiisa ahaato hadduu warka uu sheegay been yahay fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaahi inahu la min asaadiqiin waalkhaamisatu ana lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin ama arrinta wacdiga tii nabigu ku yidhi weeye calayhi salaatu wasalaam markii hilaal ibnu umaya aayadahan soo degeenee dhaaranayay baa nabigu wuxuu ku yihi yaclamu in allaahu yaclamu anna axadakumaa kaadibun fahal minkumaa taa'ibun ilaahay wuxuu og yahay midkiin baa been sheegaya waradha midkiin ilaahay intuu usoo noqdo warkan ma iska daynayaayo ma joojinayaa dhowr jeer buu nabigu ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam hadalkaasoo waa looga jeeda bacda an yacidahu alxaakimu amaa jamaaca inay tahay masaajidka tahay way sugan tahoo nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligii arrintaasi ay dhacaysay masaajidkuu keenay dad badanna waa joogay wayatacallaqu waxaa ku xirmaya oo ka dhalanaya macnaa aahaariya ka ratibmaya bilicaanihi isaga licaankiisa khamsatu axkaamin shan xukun baa ka dhalanaysa shanta xukun kow suquuطu اlxaddi canhu xaddi isaga inay ka dhacdo oo xaddulqadafkiibuu ka beri noqonayaa midda labaadi wa wujuubu اlxaddi calayha iyada xaddi inay ku waajibto waa intaan licaanka wareeggeedii soo gaarin bidaliil aayaddu inay tidhi wayadra'u canha alcadaaba cadaabka iyo cuquubadaa waxaa ka difaaci kara oo keliya iyana inay dhaarato bimacnaa way ku waajibtay hadday dhaaran weydo dee xaddii baa laga fulinoo iqraar zinay noqon wuxuu ku sheegay markii ay iqraar noqotona baaburajmi bay geliyeen danaaxaas ahaydoo nin guursatoo qabay weeyaba waxaa kaloo ka dhalan wazawaalu lfiraashi firaashkii inuu zuulo oo xarigoodii kala go-o markaa uu licaantamay ama iyadu ha licaankii sidiisoo kale ha samayso ama ha diiddo ama wax kastaba si kastaba ha u dhacaane xarig iyo xiriir waa go-ay xariggii isu hayeyna wuu furmay wa nafyu lwaladi ilma hadduu jirayna ilmihii oo baal ka maray oo ina hooyadii noqday oo hooyadii iyo abtigii asab iyo abtir iyo dhaxal bay isku yeesheen oo aan aabba lahayn oo sidii wacalkii ah buu noqday wataxriimi inuu xaaraan yahay cala alabadi weligood ifka labadoodu hadday soo haraanna inaanay isguursan karin intaasaa ka dhalan furqadiiyo kala tagaa nooceeduna madhabka shaaficiyadu waxaa weeye waana siday maalikiyada iyo xanaabiladu la qabaane furqadu waa nooca faskhiga weeye oo bixaydatin bay ku cidda tirsan tirsano istibraa ku samayn haddii aanay uur lahayn laakiin qaybtii alaaqe saddexda caadi iyo saddexda bilood iyo maaha intaa markii ay dhacdo iyadana intaa lagu yeesho ninkii ilmihii isaga wuu ka hari walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibni cumar markay isaga licaanka xilliga agtiisa ka dhacay ilmahana ma dhalin uu yidhi ninkii haweentiina waa kala diray ilmihiina hooyadii buu ugu abtiriyey nabigu sala allahu calayh aalihi wasalam haddaba saanta maadaama nabigu uu yeelay nasabkii ilmaha iyo ninka ka dhaxeeyey wuu go-ay oo ilmuhu aabba ma leh wabittaali xuquuqdii ilmo aabba ku lahaan jiray ninkan kuma laha laa nafaquusan ku lahayn walaa masruuf kaluusan ku lahayn waxuu ku leeyahay lama arko isaguba ma dhalin hooyadina way dhashay oo meeluu uga bixi karo iyo meeluu u dhaafaya midna ma laha ninkaan ilmaha diidanaa nabiga xilligiisa calayh salaatu wasalaam markuu labadaa ninkii hilaal ibnu umaye xaaskiisa wacdinayey ee marar uu ku lahaa xisaabukumaa cala allaahi ilaahay baa idinkala xisaabin doona midkiin baa been sheegaya baa wuxuu ku daray laa sabiila laka calayha jid dambe oo u marto oo dib isugu soo noqotaan oo reer iyo xaas isu noqotaan jid dambe iyo dariiq dambe idinma furna waa xadiidka loo daliishaday taxriimu lmuabad weligood inay kala xaraam noqonayaan wayasqutu alxaddu xadkii wuu ka dhacaa canhaa haweentii bian taltacina iyaduna inay leecaantanto afarteeda jeer ay dhaarato oo fataquula ay tiraada ashhadu bilaahi baan ku dhaaran anna fulaanan haadaa ninkan hebel ah lamin alkaadibiina been kuwa sheegan uu ka mid yaho oo been low yahay fii maa ramaanii bihi wuxuu igu soo gamay ee igu soo tuuray imna zina ah inuu been ku sheegay baa ilaahay ugu dhaaranayaabay afar jeer dhihi arbaca maraatin afar jeer wa taquulu waxay dhihi fi lmarati alkhaamisati markii shanaad bacda an yacida alxaakimu qaadigii imaamku markuu wacdiyey kadib wa calaya dushayda wa calayhaa wey iyada korkeeda qadabullaahi carada alla ha ahaato in kaana min asaadiqiina haddii ay runtiito oo run sheegayo wayadraw canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billaahi inahu la min alkaadibiin waalkhaamisata ana gadaba allaahi calayha in kaana min asaadiqiin haddii ay runtii tahay taashanaad intayna gaarinna waa tuunabigu haweentii hilaal ibni umaya xaaskiisii uu wacdiyey uu yidhi naakadaa ilaahay baa cadaabkiisa aakharaa ka weyn cadaabka adduunka markay intaa wacdiga maqashay baa qalbigeeda waxoogay galay ilaan iyaduu qaladku ka dhacayo hilaal ibni umaya warkiisu sax buu ahaa wayar hakatay haddana nafya shaydaan baa cadaadiyo waxay tihi waan dhaaran laa afdaxu qowmii saa'ira alyowmi intii maanta ka dambaysa walaala tolkay ceeb ku dhegto lagu sheekaysto aana sabab ugu noqonaynin baa la haysartay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam intaa markay dhacday baa wuxuu tilmaamay labadii nin ninkii qabay hilaal ibni umaya ahaa iyo ninkii shariikii misaxmaa ama samxaa ahaa laba nin oo kale tilmaan duwan bay ahaayeen marka nabigu wuxuu yihi ilmahay uurka ku wadeeye ilmahay dhasho hadduu sidaa iyo sidaa iyo sidaa u ekaadana odaygeedii hilaal baa dhalay haddii uu sida ninkan kale uu noqdo nin caato oo luga dhuudhuubanoo sidii shariik ibni saxmaa uu noqdana shariik baa dhalay kan lagu gabay arrintii haddii muddo la sugay gabadhii way dhashay ninkii lagu tuhmayey ee lagu eedeynayey oo taagan bay dhashay markaasuu nabigu alay slam eray buu yihi markuu ilmihii arkay iyo ninkii sida ugu ogyahay lowlaa maa sabaqa fii kitaab illaahi la aqamtu xadda calayha wi kitaabka ilaahay xukunkiisii oon horay u soo mariyey haddaynan ahayn oon meel laga noqdo jirin xaddu sidaa baan ka oofin lahaa ui soo ma aragtaan waxay dhashay ninkii kaleoo taagan bay dhashay haddaba sidaasi waa sidii nabigu alay slaam u dhaariyey aayaadka daahirka qur-aankuna ay u sheegeen intaasi waa baabu licaan iyo axkaamtiisu intaasayba ku soo kooban tahayba ee ilmihii uu abtir ku waayayo nasabkiisiina ku lumayo ninka raggaa uma bannaana tuhun iyo shaki dartii inuu ilmihiisii yidhaahdo anigu ma dhalin walidaalika nabigana calayhi salaatu wasalaam waa kii nin u yimid arrintaa inuu sameeya doonaya laakiin hadalka si kale ugu dhigayoo wuxuu rasuulka ilaahayow haweenay baan guursaday laba qof oo iyaga labadooduba cadcadoo carabay ahaayeen wuxuu yidhi ilmo madow dhashay hadalkaa wuxuu sar beebayey meel kale ay ka keentaye ilmahan anigu maanan dhalin nabigu wuxuu ku yihi ala sala slaam geel ma leedahay kaasuu yidhi haa wuxuu yidhi geela midabkiisu muxuu yahay waa geel cascas buu yidhi wuxuu yidhi wax bacadna ma ku jiraa markaasuu yidhi haa kan bacad kale xaggee ka yimid buu yidhi isir hore inuu jiitay baa laga yaabaa buu yidhi markaasuu walacalla bnaka haadaa nasacahu cirqun wiilkaaganba in isir jiitay baa dhici karta isirkuna de markay ka hadlayaan xubnaha saamaynta waxyaabaha leh mid hurdi iyo mid soo jeeda waa kay u qaybiyaanoo isirka waxyaabaha la kala jiido ee waraaiga ay yidhaahdaan mid baa laga yaabaa saddex jiil ama saddex hawow kadib inuu soo xogaysto oo dib u soo kacabay bay yidhaahdaan markay aljiraat alwaraahiya waxay yidhahdaan ka hadlayaan nabigan calaisl salaam wuxuu uga digay rag iyo dumarkaba dumarkuna ilmo aanu ninku dhalin inay u qariso ilmo uga dhigto waa dembi kabaa'irta ka mid a ah. ninkuna ilmo uu dhalay tuhun iyo shaki uun inuu isaga gooyooo u diido iyadana waa musiibo kaloo labaadoo kabaa'irta ka mida wey walidaalika wuxuu yidhi haween kasta oo dadka ku soo darta ilmo aanay dhalin u qarisoo ka mid dhigta ilaahay agtiisa wax fiicani uma yaallo jannadiisana gelin maayo nin kastoo ilmihiisii oo uu dhalay diida ilmihii oo soo fiirinaya iska gooyo iska reebana ilaahay baa iska qarinaya oo iska xijaabaya goorta muminiintu ay arkayaan qiyaamada khalaa'iqta dhan ay joogaanna waa lagu fadeexadayn oo waa lagu ceebayn doonaa marka masalada masalada haweenkuna yaanay ku fududaan oo fudaydsan inay ilmo aanu ninku dhalin u qariyaan ragguna yaanay ku degdegiin oo fudaydsan ilmahan anigu ma dhalin duhun iyo shaki ay beereen faslun waa lciddati weeye iyo haweenku say u cidda tirsanayaan waalmuctadatu haweenka ciddada tirsanaya calaa darbayni laba qaybood wey sidaba ciddada waxaa la yidhaahdaa haweentu xilliga ay xiriir horoo nin ka dhaxeeyey uu go-ayoo furmay weeye sabab kastaba ha uu furmee haddii uu xariggii go-ay inta aanay nin kale guurkiisa u bannaanaanin xilli hubsi ah oo la eegaya raximkeedii ilmihinkii hore waxma kaga haray mise waa bannaan yahay bay shariicadu marisaa saa darteed iyadoo ilmihii hore iyo caloosheeda ku jiro ama aan laga hubsan oo tuhun jiro guurka labaadi uma banaana ijmaacan saa darteed walmuctadatu haweenka nin ay kala baxeen ee ciddo tirsanaysaay calaa darbayni laba qaybood wey mutawafaa canhaa haween laga geeriyooday oo geeridu ay tahay sababka xariggii inuu go-o wakayru mutawafaa canhaa iyo midaan laga geeriyooninoo nolosha lagu kala tegay ta nolosha lagu kala tegay bisabab alaaq bay noqon kartaa bisabab licaan bay noqon kartaa fasaq bay noqon kartaa khuluc bay noqon kartaa laqa calayhi alxaakimudii bay noqon kartaa nolosha siyaabo badan baa lagu kala tegi karaa ikhtilaafu diin baa dhici karo labadii qof alciyaadu bilaahi ee baa diinta ka bixi kara falmutawafaa canhaa ta laga geeriyooday in kaanat xaamilan hadday uur leedahay fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli uurkaa ilmaha caloosha ku jira inay dhasho bay ku xiran tahay ama ha dhowaato ama ha dheeraato ama uurku bilowba ha noqdo xilliga geeridu soo gashay ama iyadoo xaamilo oo fool ah oo sagaalkeedii soo dhammaysataybaa ha noqotee cumuumkii aayadday soo geli wa laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwa uurka leh ajashoodu waa inay ilmaha caloosha ku jira dhalaan bay soo gelaysaa inay soo gelaysana xadiid saxiixa kuu soo aroorayoo gabarh subayca la dhihi jiray baa xilligii nabiga ninkeedii geeriyooday sala allahu calayhi waalihi wasalam ninkeedii dhowr habeen markuu mootan yahay bay ilmihii caloosha ku waday dhashay markaasay isdiyaarisay markaasaa dad baa la hadlo waxaa la yidhi naakowba ma joogtido shalay buu ninkii dhintaye isdiyaarintii isqurxintii issharaxu muxuu yahay walaadan guursanayn ilaa afar bilood iyo toban habeen la gaaro way soo labisato nabiga iyo soo aada calaisalaam hada rasuulka ilaahay ou ninkaygii waa dhintay habeenno kadibna ilmaan dhalay anigoo iska iska xaragoonaya baa hadalkaa laygu yidhi markaasuu wuxuu yidhi maya ma guursan karaa waad guursan kartaa buu yidhi sidii bay ku guursatay nabiga calayi slat salaam xilligiisii haddaba gabadhaa laga dhintay maalmo kadibna dhashay ciddadeedii way dhammaatayoo cumuumkii inay soo gelaysuu nas ku yahay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wain kaanaad haddii ay tahay gabadhii laga geeriyooday xaa'ilan mid dolmarana hadday tahay oo dhulkiiyo caloosha wax ilmaha ku wadin fa ciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa cashrun toban habeen wey afar bilood iyo toban habeen baa loo tirinayaa haddayna uuriyo ilmo caloosha ku wadin muطlaqan iyadoon la kala qaadin dheh marka waxaan la kala qaadaynin haweentan iyo ninkani dad reer isu ahaa miyay ahaayeen mise ma aha ma haween caadi iyo xayd ku dhacaa mise ma aha waxba la kala qaadi maayo waaladiina yutawafawna minkum kuwa idinka mid ahee geeriyooda wayadaruuna aswaajan haweeniyo xaasasna ka taga yatalabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra waxay naftooda sugaysaa sugaysaayoy guurka iska ilaalinaysaa dambe afar bilood iyo toban habeen kadib haddii ay gaaraan wixii xaraga iyo isqurxin iyo shaxartaana famaa bilmacruuf waxay u sameeyaan falaa fa junaaha calaykum fii maa facalna fii anfusihinna bilmacruuf haddaba qofta laga geeriyooday labadaa midun bay noqotaa inay uur leedaho ilaa ilmaha ay dhashay ciddo tirsato iyo inaanay uur lahayn oy afar bilood iyo toban habeen tirsato wakayru lmutawafaa canha ta laga geeriyooday middii aan ahayn sida qaalibka ahayd unbuu ka xambaarayo ee muطallaqada ahaydee la furay geerina aan sababta kala tagu ahayn dabcan fasakh aan ahayn oon khuluc ahayn oon licaan ahayn oo bisababi ikhtilaafi diini iyo kufriga riddo aan ahayne bisababi alaaqi oo sida qaalibkaa furin la isfurayahay in kaanat hadday tahay iyaduna xaamilan mid uur leh fa ciddatuhaa ciddadeedu iyana biwadci alxamli ilmaha caloosheeda ku jira inay dhasho weeye aayaddii cumuumkeedii wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wey inay cumuumkaas soo gelayaanna nas khaasa loo hayaa xadiidkii saxiixa ahaa ee qisadii zubayr ibni cawaam qabsatay wey isagoo salaada subax u soo socda ay xaaskiisii ku tiri waxoogay isku dhedheci jireen tayib nafsii bialqatin hal dalqada igaga yar farxi bay tihi fool baana haysa isaguna ma oga markaasuu yidhi waa yahay wuxuu ku fikirayey markaad salaada soo tukanteed soo noqoto rajactu iska dhahay markaasuu wuxuu yihi waa yahay hadda waa ku furay salaaddii buu iska doontay iska soo wardiyey islaantii oo mushay buu yimid nabigu yimid a rasuulka ilaahayow gabadhiina lahayd saasay i tiri saasaanan dhacday buu yidhi markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi malakat amraha arrinteed iyaday gacanta u gashayoo wax dariiqoo kuu furan lama arko waa kuu dhihi jira markaa kadib zubayr aratni way khayaantay way hoosgelisay saasuu dhihi jiray zubayr radi allahu canhu ardaahu wain kaanad hadday tahay xaa'ilan mid golmarana hadday tahayoo aan caloosheeda uurna lahayn ilmana ku jirin labaa loo kala qaadi gabadh caado ku dhacda miyaa mise caadaba kuma dhacdo iyada wahiya min dawaati alxaydi iyadoo ah min dawaati alxaydi kuwa caadadu ku dhaca xaal ay tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu halaathatu quruu'in saddex quri weeye saddexda quri ay tahay waa aayaddii qur aankeed ee baqara waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna haweenka la furay naftooda waxay sugayaan ay guur kale iska ilaalinayaan halaathata quruu'in saddex quri bay iska ilaalinayaan wahiya quruudaasi alaطhaaru baa looga jeedaa lafdiga waa lafdiga mujmalka la yidhaahdee xaydka iyo uhriga labadaba quri baa la yidhaahdaa halkan iyagu waxay rajaxeen hadda uhrigaa looga jeedaa waxay ku rajaxeen qadiya masala iska basiita ahoo waxay yidhaahdeen masala naxwiya weeye masalada naxwiyada baabulcadad markaad naxwada aqrinayso cadadka min alaaa ilaa tisca hadduusan wasanka faacil iyo aani iyo aalis ku imanin cagsa macduud buu noqdaayo waxayna yudakaru maca almuanasi wa yuanasu maca almudakari waxayna haddaba lafdu uhri waa lafdi mudakar ah alaaatuna ta baa lagu daray qurcigan bimacnaa mudakar inuu yaho uhri yahay alaaثatunta ma ahayn yudakaru maca almuanasi wa maca almudakar qurciga waa qurci mudakara duhriguna noqon karaayo xaydku macno ahaan waa muanas bay yihaahdeen halkaasay ka miiseen qolo kalena waxay yidhaahdeen maya duhriga ma ahee alaaatu quruuinta alaasu xiyadin weeye saddex xayd baa looga jeedaa iyagana waxay deliishadeen oy xujo ka dhigeen waxay dhaheen curfiga sharciga masaladan aan isku hayno maahane isticmaalka nusuusta lafdulquri iyo aqraa ay isticmaaleen dhammaan markaan dabagalnay xayd bay wada noqdeen walidaalika kitaabulxaydu markaad aqriyayso iyo haweenta wax xaraamta ka ah tadacu salaata ayaama aqraa'ihaa salaadanba waxaa laga tagaa markii daahirka la yahay mise markii caadada la qabo walidaalika masaladaas aada waxaa nusuusta usoo arooriyey aaaarna keenoo ugu dooday qur'igani bimacnaa xayd inuu yahay lama madhabka xanaabiladee ibn اlqayim raximah اllahu tacaala fii iclaami اlmuwaqiciin can rabi اlcaalamiin mubaxas dheeroo dooda buu halkaa ku sheegay halkaasaad wixii faahfaahina ka dooni kartaa laakiin farqiga muxuu yahay khilaafkaasi amarada uu yeelan karo waa uhuriga iyo waa xaydka haddaan idhaahno wakti yaroo waxaa jira gabadha caadada saddexaad markay ku dhacdo haddaan qurigu waa xeyd ahano asnaa alcaada waa la guursan karaa ciddadii way dhammaatay wey intay caadadaasoo ku jirto maalmahay caadada ku jirta waa ciddadii way dhammaatay haddaan saddex uhri dhahanana ilaa caadada ay dhammaysato uhrigii saddexaad la gaaro ciddadii ma dhammaanoo lama guursan karo zamanka haddaba caadada saddexaad ay ku dhacday iyo intaynan ka daahir noqonin ma guursan karta oo ma ciddadii ma dhammaatay mise ma guursan kartaoo ma dhammaanin weeye waxa amaratlkhilaafka ah intaa waktigaa kooban weeye ilaan furas baaba iska tegi kale wain kaanaad haddii ay tahay gabadhu sakiiratan mid yaroon gaadhinba inay caadi iyo xaad ku dhaco aw aayisatan ama mid kabaquusatay ama jiri iyo xanuun ku dhacay baa waxaydkiiyo caadadii guureen ama da iyo cimri ay gaartay bayba dhaaftay xilligii cadada dumarku ay ku dhici jirtay fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu ashhurin saddex bilood weeye wallaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum in irtabtum fa ciddatuhunna alaaatu ashhur wallaa-i lam yaxidna intaa israac marka haweenka ka quustay xaydka oo haweenkiinnii ka mida haddii aada shakideen oo iyaga maxaa lagu samayn aada istirahdeen facidatuhuna alaaatu ashhurin saddex bilood weeye ciddadeedii aayisadii wataas sakiiradiina wallaa kuwii lam yaxidna aan xaydba ku dhicinna kadalika sidaasoo kaleeto wey iyagana saddex bilood bay tirsanayaan ina aayadaasaa lagu sheegayo wax dambe udayday uma baahna hal mid baa laga soo reebi qaybtan dambe ee golmaranta aan ninkeeda ilmo gelinah wاlmuطalaqatu haweenta la furay qabla اdukhuuli bihaa intaan loo galmoonin aan la reeraysan laa ciddata calayhaa wax ciddo ah laguma laha gabadh iyo garoobkay dooni ha ahaatee ilahna subaa taala suurat اlaxzaab waa kii ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu اlmu'minaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wax ciddo idin tirsanayaan ma laha haddii haweenkii aad guursateen furtaan idinkoon isba taabanin saa darteed buu yidhi laa ciddata calayhaa wax ciddo oo lagu leeyahay ma jiraan intaa laga soo hadlayay asalkii ciddada iyo haweenkii xorta ahaa ciddadoodii wey wa ciddatu اlamati addoonta ciddadeedu bilxamli uur bay ahaaday ka ciddati اxurati sida gabadhii xorta ciddadeeda cumuumka wa ulaatu اlaxmaali unbay soo gelayaan an yadacna xamlahunna nabiguna calaه isalaatu wasalaam isagoon gaar ahaan ka hadlaya qaybta addoommada ah baa sabyigii lasoo qabsaday markii la yihi la qaybiyey buu nabigu ka reebay haween uur leh inuu ninku addoonba ha u noqotee inta ay uurka leedahay wax ka dayo markaasuu wuxuu yidhi ninka ilaahay aakhare rumaysan falaa yasqim isqimaacahu zarca kayrihi biyihiisa yaanu ku waraabin beer dad kala abuurteen oo midho dad kala beerteen macnaa habal iyo min uu ku jiro ilma aadan adigu lahayn ama aan xalaal ahayn biyahaga xalaasha ah ha ku waraabinino biil iyo nafaqaha uga dhigin ilan biyuhuba beerta way waraabiyaan kuwanina ilmaha nafaqaad iyo waxbuu ka helaa bay yidhaahdaan falaa yusqi maaahu zarca hayrihi saas uga jira nabig alai slam oo baabulistibraar buu xadiidka ku soo arooray wa bilaqraa'i caado caadaha iyo mataahirinimo hadday ku cidda tirsanaysana an tactada waa inay tirsataa biqur'ayni laba qur'i bay tirsanaysaa taasi waa mas'alo ku saabsan masaladii alaaqii iyo nikaaxii haweenka la guursanayey addoonku waa nisfulxuri haddii la soo yidhi tanna dee ciddadii nisfi bay noqotay laakiin saddex caaday ahaydee caadiya bar lama dhihi karo de hal caada ma qaybsanto boo labadii dalqadood oo kaleetee wada buuxi oo israaci wa bishuhuuri bila hadday ku cidda tirsanayso can ilwafaati geeri oo afar bilood iyo toban beri ahaydna an tactadda waa inay ciddo tirsato bishahrayni laba bilood wa khamsi layaalin iyo shan habin oo labadii bilood afartii bilood iyo tobankii laba loo qaybiyo wa can alaaqi hadday alaaq kaga cidda tirsanaysa bilana an tactada waa inay cidda tirsato bishahrin bil iyo wa nisfin badh saddexdii biloodun laba ugu qaybi fain ictadad hadday ciddo tirsata bishahrin laba biloodna sunna ahaan kaana awlaa sidaasaa ka sii habboon muhamadun masaladan isku soo uruuriyo addoonku waa nisfulxuri ciddadii haweenta xortaa laga rabay wixii aan qaybsami karin aan kala hari karinna waa la iswada raacin sida uurkii oo kaleeto wixii uun si u qaybsami karee qayb laakiin aan iswada raaci karin sida xaylka oo kaleeto intaan kala hari karin baa la israacin oo labaa laga dhigi wixii qaybsami kara sida bilahana ama geri ama furitaan ha noqotee nus nus baa loo qaybin oo laba bilood iyo shan beri iyo tan kaloo bil iyo barah baa laga dhigi warka murtidiisu mualifku uu raba inuu yidhaahdo ama uu sheegay intaas weeye haddaba masalada haweenkii ciddada ay tirsanayaani xilligaa ciddada ay ku jirto waa laba laba axkaam bay kala yeelataa ciddatulwafaati hadday ku jirto waxaa dheer xukum kaleoo sharci ahoo alixdaadu isbasaasin la yidhaahdo isbasaasintaa waxaa looga jeedaa in waxalaalay wixii xaragiya quruxa ee labis ee la labistaa aan loo ogolayn dahab ha noqdo saacada ha noqoto dharka la xiranaya ha noqoto iyo wixii lamida wixii labis noocuu dooniba ha noqdee lagu xaragoodo lama ogola laakiin fii nafsi lwaqti lama laha dadka ka socnow oo dhar dufula qaado oo wax dareenka muujiyiya maryo cadcado maxamuudi la dhihi jiray kuwaasoo kale labadeedii go ee kale saddex dhudoodii qaado sharciga iyo diinta ka mid maaha aan lagu xaragoonin laakiin laysaga socdo dadkeedana ay ku dhex jirtoon magaalada laga garanin bay qaadanaysaa waxaa labaadan loo ogolayn laakiin waxaan labis ahayn laakiin xaraga ah cadar oo dhan looma ogola indhakuul oo dhan looma ogola iyo waxyaabaha lamidka maadooyinka hadda la isticmaalayo waxalaalay wixii maadada cadarka iyo baafumisku ay ku jiraanna saabuun ha noqoto saliid ha noqoto shaamba ha noqoto waa inay iska ilaalisaa kadib saabuun iyo saliid iyo shaamba aan lahayn ma isticmaali kartaa asaxiixu nacam kana asaxiixu ku ihaahdo wa fiihi khilaafun baa daba taalla culimmada qaar kaba daaleh baa jira laakiin shareicadu maaha qofkii in la leeyahay madaxeeda jeermisa ku dhasho oo injiri ha ku dhalato oo yaana iska dhaqin oo oyna nadiifinin oo jirku ha dildilaacee yana saliid iyo wax dufanle iyo kareem iyo iska marinin maaha macnaheedu kii dhaldhalaalka ahaa ka ilaalisa waay ilan xilligan hadday dhaldhalaal bilowdo waa la daba dhigan sheeke iyo guur baa iman markii rabitaan iyo doonitaan yimaadana oon dhammaanin baa durbo lasoo afjariyo durbo uu dhammaaday baa dareen iyo naf iyo shaydaan baa dhexgeli baasha baabka hala xaaraantinimeeyo taa weyeenta la yihi ciddada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 cashirkii u dambeeyey xalay oo ku saabsanaa haweenka iyo gabdhuhu ciddada ay tirsanayaan waxaan soo gaarnay xuquuqda haweenta ay leedahay xilliga ciddada ay ku jirto marka wuxuu ihi faslun bimacnaa waxaa u waajibaya ee xuquuqa ay leedahay haweenta ciddada ku jirta ee ninkeedii ay kala tageen wayajibu waxaa waajiba lilmuctadati haweentii ciddada tirsanaysay alrajciyati dalaaqeediiyo kala tageeduna soo ceshi suuragalka ku ahaa oo ama dalqadii koowaad ah ama tii labaad ah assuknaa deegaan iyo guri bay xaqu leedahay iyo wannafaqatu biilkeeday ku leedahay ninkii muddadaa ciddada ay tirsanayso mas'aladaasi fuqahada dhammaantood ay isku raacsan yihiin iyo culimmada muslimiintu intaan ogahay mar hadday talaaqaydu soo ceshi suuragelyaho dalqadiiyo markii koowaad ay tahay ama markii labaad ay tahay xilligaa ciddada ay ku jirto waxay qabtaa xukmu zawja xaaskaagii oo kaleetay ka dhigan tahay walidaalika buu mar kastaba ninku isagoo shardi diini ahaan ku xiran yahayn qado ahayn hadduu wanaag doonayo wuu soo ceshan karaa haddii ay dhimatana wuu dhexlayaa hadduu dhintana way dhexlaysaa xilligaa ciddada ay ku jirta gudaheeda marka maadaama xukmu zawja ay tahay nafaqadiina way leedahay gurigii iyo deegaankiina way ku leedahay ninkii inuu ka bixiyo muddada ciddadaa wayajibu waxaa waajiba lilbaa'ini haweentii dalqadaheedu dhammaadeen ee saddexdii dhammaatay asuknaa guri bay leedahay duuna nafaqati laakiin nafaqa iyo biil ma leh ilaa an takuuna inay tahay xaamilan mid uur leh maahane haddaba haweenkii haddii la yidhi guri gurigii deegaan iyo biil iyo nafaqaba way ku leedahay wixii gogol iyo jiif marka laga soo reebiyo qaybta habeenkii ah wixii daryeelahee xaas mudnaabay mudan tahay wixii daryeelahee xaas xaqu lahaana xaq bay u leedahay maadaama taas la yidhi middii saddexdu ay ka dhammaadeen ee dalqadii u dambeysay lagu furay iyadu labay u qaybsantaa inay uur leedahay ilmo caloosha ku sido iyo in aanay uur lahayn labadaa mid weeye hadday uur leedahay sidoo kale nafaqa iyo biilna way mudan tahay guri iyo deegaanna xaq bay u leedahay nafaqadiiyo biilkana waxay ku mudatay ilmaha ay caloosha ku sidaa lagu nafaqaynayaa oo lagu biilayaa deegaankana intay ciddada ku jirtay xaqu leedahay laakiin nafaqadu inta ilmaha uurka ku waday ciddada ku jirtay iyadana xaq way u yeelan kadibna ilmihii nuujintiisiyo unbay noqon haddiise aynan uur lahayn iyana xilligaa ciddada ay ku jirto guri deegaanay ku leedahayoo gurigay deganayd iyadu inay isaga baxdo waan caradi oo reerka iyagan aadi tiraadana lama ogola isagoo inuu yidhaahda dee guriga iga baxiye guriga kiradiisa bixin maayana isna looma ogola ilaahay baana subxana wataala intaba guud ahaan qur-aanka ku sheegayoo waa kuu yidhi askinuuhunna min xayu sakantum min wujdikum haweenkii aada furteen dejiya wixii aad awoodaan iyo halkii deegaan idiin ahayd dejiya walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhin hana dhibinoo ha cadaadinina si aad nolosha guriga ay degan tahay intaad ciriiri ugaga dhigtaan ay uga cararta guriga ha ku cadaadinina oo adigoo adigoon baxba dhihin inaad dhibto oo ama koronto ka goo ama biyaa laga gooyeydhe ama si kale ugu dhaga hadal ama waxoogay wax ku ciriiriyo guriga ha ka cararto anu kama saarin iyadaa baxday dee rabbi baa subxaana wa tacaala addoommada xisaabiyo waxaad samaynaysa waa ogyahay marka waxaa laga rabaa ninkii inuusan cadaadin oo uusan ku xadgudbin litudayiquu calayhinna si aad ugu cidhiiridaan saa darteed guryahooda inay degadaan baa la rabaa waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku yidhi laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna ilan suuratu alaaq bilowgeeday ahayd alaqtum nisaa faaliquuhunna liciddatihinna waaxsu lcidda waataquu llaaha rabbakum laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna guryahay deganaayeen intay ciddada tirsanayaan ha ka saareen idinku oo guriga ka baxa dhihina walaa yakhrujna iyana yaanay bixin iyana inay baxaan lama ogola iyaduna waa inay gurigeeda deegaan ahaan ugu ekaataa isaguna waa inuusan guriga ka saari karin haweentii la furay haween la furay oo dhan xilliga ay ciddada ku jirto aayaddani waa caam amaa nafaqadu rajciyadii iyo midda uurkale keliya iskaleh walidaalika ilahi wuxuu yidhi qaybteeda dambe wain kunna ulaati xamlin haddayse uur leeyihiin faanfiquu anfiquu calayhinna biila oo nafaqadooda iyo biilkooda bixiya xataa yadacna xamlahunna ilaa ilmahay caloosha ku sidaan ay ka dhalaan biilkooda iyo nafaqadooda waa inaad bixisaan oo waajib ninka lagu leeyahay maadaama gabadhii ay culus tahay ur iyo ilmana caloosha ay ku wado haddaba mas'alada labaad oo ah gabadhu inaynan nafaqo lahayn haddii ay saddexdii dalqadood dhammaatay urna aanay lahayn oo siday jamhuur ahlilcilmi u badan yihiin culimmada qaar baa waxay leeyihiin xataa nafaqo keliya biilka guri keliya maahe haween la furay oo dhan ciddada ha loo daayo biilkooda ha qaataan calaa kulli a xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam haween la furay baa jiray saddexdeena loo dhameeyey sida faatima binti qays radia allahu canha wa nabigu calayhi salaatu wasalaam markay gabadhii reerahoodii isyar qabsadeen bay usoo dacwootay dalqadii saddexaad bayna ahayd walidaalika fabatta alaaqii alaaqaygii buu dhammeeyey ay tidhi batta alaaqida riwaayaad kalaa fasirayoo aakhira dalqa haaliatin saddexdii dalqadood tii ugu dambaysay ugu furay bay leedahay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi laa nafaqata laki wax beela kuma lihid maraday saddexdii dhammaatay inama anafaqatu wasukna guri iyo nafaqo labadaba waxaa isku wada muta laman yamliku rajcata ninka soo ceshan kara baa nafaqo iyo biil biiliyo guriba lagu wada leeyahay adigu qur-aanku wuxuu ku siiyey guri laakiin nafaqa kuma lihid waayo saddexdiina way dhammaatay uurna ma lihid isaguna reerkiisii oo kale kama dhignidoo isma dhaxashaan mana ku soo ceshan karo saas darteed ciddadan unbaa tirsanaysaayee dad kale aad u horeyn oo isagaa dariiq uma furno saddexdii baa ka dhammaatay saa darteed nafaqa iyo biil haweentu xilligaas oo kale kuma laha riwaayadka qaarkoodba waxay ku dareen wax nafaqaa ah ma lihid ilaa an takuunii xaamilan inaad uur leedahay maahane ama riwaayaadka qaarkood oo sheegaya laa nafaqata laki walaa suknaa riwaayada lafdiga walaa suknaa ku daraysa daciifo weeye faatima binti qays qisadeedu waxa la yidhi malihid laa nafaqata laki wey inayna nafaqaya bil lahayn wey taasi waa haweentii la furay inay laba qaybood tahay hadday rajciyo tahay oo lasoo ceshan karoon dalqadihii saddexdii dhammaanna sidii xaaskii bay xuquuq u leedahay marka laga soo reebo gobasha iyo jiifka iyo qaybta habeenkiia haddii saddexdii dhammaadeedna hadday uur leedahayna guri iyo nafaqaba way leedahay haddaynan uur lahaynna deegaankay xaq u leedahaye nafaqa iyo biil ma laha laakiin soomaalida dhaqan bay iska leedahayo haweenta haddiiba la furo waa inay reerkoodii iska aado oo waxay ku mahmahaan naag la furay fadhi uma yaal marba haddii la furay waxay sharaf darro dhaqan ahaan u arkaan inay meesha iska sii joogto allaahuma da caruurii intay leedahay inay xandhibaan maahane xilliga nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa jirtay gabar la furay oo jaabir ibnu cabdilaahi habaryartii ay radi allahu canhu ardaa radia allahu canhuma wa habaryartii baa la furay markii la furay furaybe waxay tidhi hade naag la furay fadhi uma yaale guriga iyagi iyo reerkii baa iska aadi markaasuu nabigu u diiday calayhi salaatu wasalaam maalinkii dambe de baahideeda wixia gabadha markii inay guriga ha laasimta haddaba masalada masalo muhim ay tahay way inaad ogaataan haddii ay gabadho ciddo ku jirto gurina ay degan tahay waxaan daruuro ahayn guriga ugama bixi karto ugamana guuri karto daruurada maxaa ka mida daruurada dee gurigii hadduu soo dumo haddii kiradii bishii intee kontraktigii iyo heshiiskii dhammaaday ka baxa la yidhaahdo haddii xaafaddii cabsi timaadoo lagaba qaxo hadday tuuge iyo wax sabab laga cabsada leh tahay laakiin gabar ciddo ku jirto horta ganacsi uma safri karto qaraabad salaadna ma aadi karto reerka yagan ku soo dhammaysanna ma dhihi karto ciddada waa inay guriga ku dhammaysataa laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna iyana ma bixi karaan bixitaankani waa bixitaan rasmi ay baxaan fuqahada jamhuurtooda waxay ku dareen ma soo dhixi karto guri sidiisaba waxaa loo degaa maalintiina in laga foofo habeenkiina lagu soo hoyday ma wajacalna nahaara macaashan wey maalintii risiq baa la raadsanayaayo qofkii suuq ka soo adeeganayo qofkii soo xamaalanayo qofkii ismeel kale soo mariyo qofkii alaab soo gadanayo maalintii bixitaanku wax la raadsadaayey waa la ogol yahay walidaalika maalinkana jaabir habaryartii iyadoo intay baxday di la furay ciddo ku jirta bay meel beeray lahayd bay miro inay ka soo gurato aaday nin baa arko wuxuu yidhi hey adoo ciddo ku jiraad baxaysaa soo maaha walaa yakhrujna ilaahay sooma dhen ku noqo guriga nabiga u timi alai sl rasuulka ilaahayow anu meel kale uma socon beertaan raba inaan wax ka soo goosto gudaheedana ku soo laabto markaasuu yidhi orod waa waad soo gurankasan beertaada waxaa laga yaabaa inaad wax ka sadaqaysato ama shay wanaagsan aad ku samaysee marka lama diidana gabadhu suuqay ka soo adeegan kartaa magaaladay u dhaadhici kartaa maalinimo qaraabay soo salaami kartaa laakiin biduuni daruuratin heben ma soo dhexi karta cinda jamhuuri اfuqahaa sababtoo a ah gurigii habeenkii hoyga loo soo galbaduu ahaa inay iska dhaxdo waa wax galbashadii deegaankii khilaafsan wey saas darteed safar iyada warkeed daaba qadiyadu qadiyadii maxram ma aha si ahaanba gabadhu ma safri karto ama maxram ha wada tamayaanay wadan wakhtiga ciddada ay ku jirto taasi waa gabadhii la furay weeye middii laga geeriyoodayna wayajibu waxaa waajiba cala almutawafaa canhaa naagtii haweentii laga geeriyooday tii uu ka geeriyooday zawjuhaa ninkeedu alixdaadu inay isbasaasisaa laga rabaa wahuwa ixdaadku alimtinaacu waa inay ka reebtoonaato iska ilaaliso min aziinati waxyaabaha la ysku qurxiyo iyo watiibi waxyaabaha carfa inay iska ilaaliso weye nabigu wuxuu diiday waxyaabaha carfee cadarkaa ama maaddo cadar ay ku jirto